بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم مؤلفك رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة وكساب سيهي صلاة الجمعة baabkani aljumca waa la dhahaa oo miimkii la reebayo aljumucana waa la dhahaa oo miimkii la godayo aljumaca bifatxi اlmiim miimka oo la kordhigayana waa la dhahaa saddexdaa wejba way ku bannaan yihiin miimkii maalinta jumcadu waxa weeye waa sayid اlayaam nabigana calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ku tilmaamay khayru yowmin alacat fiihi shams waa maalin ay cadceed soo baxda maalinta u khayr badan buu nebigu yhi alayhi الsalaatu wasalaam waa maalintii ilaahay abuuray nebiyullaahi aadam waana maalintii adduunka loo soo dejiyey waana maalinta qiyaamadu ay dhacayso salaada jumcaduna fadiilo gooni ay leedahay nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam goodi daran ayuu goodiyey qofkii jumcada fudeedsada ee ka taga nabig wuxu uhi alay sl slam man taraka alaaa jumacin tahawunan abaca allahu calaa qalbi qofkii ka taga saddex salaadood oo jumco ah ilaahay wuxuu dawaaraa oo u yani xidhaa qalbigiisa macnaha qalbigiisa wuxuu noqonaya qalbi xidhan oo wacdii waana toonaysan gelaynin marka arrintaa waa in la iska ilaaliyaa salaada jumcada in la fudeedsado salaada jumcadu waxay leedahay eh, sida salaadaha kale arkaan iyo shuruud iyo aadaab ayay leedahay waxay la wadaagtaa shuruudda salaadihii kale shuruud ay la dheer way jiraan sidoo kale waxay leedahay aadaab ayada u gaar ah iyo khasaa'is intaba mualifku halkan ku sheegi doonaa wuxuu yihi mualifku raximah اllahu inamaa tatacayanu waxay ku waajibtaa un jumcadii calaa kulli mukalafin qof kasta oo mukalaf ah xurin oo madax bannaan dakarin oo lab ah muqiimin oo negi bilaa maradin oo xanuun aan qabin wanaxwihii iyo wax xanuunkii la mid halkan wuxuu ku tilmaamayaa shuruuddii ay ku waajibaysay jumcadu waxay leedahay shuruud wujuub iyo shuruudu sixa shuruud ay jumcadu ku waajibtay iyo tu ay ku ansaxdo halkan marka wuxuu ku bilaabay shuruuddii ay ku waajibaysay tii ay ku ansaxaysana dib buu ka tilmaami doonaa wuxuu sheegay shan shardi oo ay jumcadu ku waajibayso shardiga koobaadi waxaa weeye qofkii inuu yahay qof mukalaf ah mukalaf marka la yidhi waxaa soo hosgelaya inuu yahay qof qaangaar ah oo caqli leh waxaa kaa baxay qofkii waalaa iyo ilmihii yaraa labadaas midna jumcadii ku waajibi mayso shardiga labaad qofkii inuu yahay qof madax bannaan addoonkiibaa kaa baxay addoonkii jumcada ku waajibi mayso shardiga saddexaad inuu lab yahay oo dhadigii jumcada ku waajibi mayso dumarkii jumcada kuma waajibayso shardiga afraad inuu yahay qofkani qof negi oo aan musaafir ahayn oo waxaa kaa baxay qofkii socotada ahaa jumcadii ku waajibi mayso Eh, shardiga shanaad waxa weeye qofki inuu yahay qof eh, waxa weeye jimcadii awoodi karaa oo waxaa kaa baxay qofkii macduurka ahaa sida qofkii xanuunsanaa ama qofkii wixii xanuun la mida qabay sida maalan qof eh, cabsanaya oo kale ah, oo in la dhaco ama la dilo ka cabsanaya ama qof gaajaysan oo gaajada u diidayso inuu soo baxayo oonkii iyo wixii la midka nabig wuxu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam aljumcaةu xaqu waajibu calى kuli muslimi ila arbacatan cabdu mamluku aw imraأaة aw sabiyu aw mariid jumcadu waa xaq waajib ah oo ku waajibaya qof kasta oo muslim ah markii afar laga reebo addoonkii iyo haweenaydii iyo ilmihii yaraa iyo qofkii xanuunsanaa xadiidka waxaa wariya abu daawuud iyo keyrki walaa jumcata jumco ku waajibi mayso calى macduurin qof cudurdaar leh bimurakhisin loogu cudurdaaray bimurakhisin wax u bannaynaya ama u ruksaynaya fii tarki اljamaacati salaadii jamaacada inuu iskaga tago wاlmukaatabu addoonkiina laa jumcata calayhi jumco kuma waajibin wakadaa saasoo kale man bacduhu qof barhkii uu yahay raqiiqun addoon cala asaxiixi wejkii saxiixa ah jumcadu ku waajibi mayso qof macduur ah oo isla markaa qaba cudurdaar ka mida ah acdaartii u ruqsaynaysa qofka inuu jamaacaad ka tago acdaartaasi wayna soo dhaafeen waxayna ahaayeen laba qaybood acdaar guud iyo acdaar gaar ah acdaarta guud waxaa ka mid ahaa roobkii iyo dhoobadii iyo eh, wixii la midka ahaa adaba hadduu roob jiro qofkii u diidaya inuu eh, jimcadii soo xaadiro jimcadii ku waajibi mayso ehm, sidoo kale haddii dhoobo daran ay jirto acdaar khaas ah ayaa iyadna jirtay waxaa ka mid ahaa xanuunkii hadduu qofkii xanuunsan yahay ama gaajo daran ama oon daran uu hayo waxaasoo dhan waxa weye qofkii waa lagu cudurdaarayaa eh, jumcadii inuu ka tago waayahay ehm, addoonkii la kitaabeeyey ee sayidkiisu uu ku xidhay madax bannaanidiisa inuu keeno xoolo mukaatab baa la yidhaahdaa mukaatabkaasi jumcadii ku waajibi mayso oo wuxuu soo galayba shardigii mualifku sheegay ee yidhi xurin yani halkaasu ku baxay laakiin haddana mualifku wuu soo celiyeyoo maxaa yidha culamada qaar baa qabtaa in mukaatabku addoommada kale uusan la mid ahayn maadaama asagu uu ka shaqaynaya jidkii xorriyadda ama madax bannaanida sidaa darteed mualifku halkan ugu sheegay mukaatabku waa addoon almukaatabu cabdi maa baqiya calayhi dirham mukaatabku waa addoon inta uu dirham uu sayidkiisu ku leeyahay sidoo kale qofka badhna xor ah badhna addoon ah oo mubacad baa la yidhahdaa kaas kaasina waxa weeye jumcadii ku waajibi mayso maxaa yeelay weli ma madax bannaano ma madax bannaano ومن saxad duhruhu qofka duhurkiisu uu asaxo saxad jumcatu jumcadiisuna way asaxaysaa walahu qofka ay asaxday jumcadiisu laakiin aysan ku waajibaynin waxaa u bannaan an yansarifa inuu ka gadoomo ama uu ka noqdo min aljaamici masjidkii jumcada lagu oogayay إلا almariida qofkii xanuunsanaa mooyaan iyo wanaxwahu wixii la mid ah kaas fayaxrumu waxaa insiraafuhu inuu markaa u godoomo qofkaa xanuunsan oo uu ka laabto masjidkii in dakhala alwaqtu waa haddii uu wakhtigii galay ilaa an yasiida dararuhu dhibkiisu inuu ku kordhayo mooyaane biintidaarihi bisababi intidaarihi sugitaankiisa uu sugayo jumcadii qaacido guud buu mualifkiina siiyeyo qof walba oo duhurkiisu asaxayo jumcadiisuna way asaxaysaa qof kasta oo duhurkiisu asaxayo jumcadiisuna waa ansaxaysaa hadday doonto jumcadiisan ku waajibanbe maalan ilmihii yaraa jumcadu waajib kumaaha lakiin hadduu tukado way ka asaxaysaa haweenaydii jumcadu kuma waajibayso laakiin way ka asixi qofkii xanuunsanaa ean awoodi karin jumcaha inuu soo xaadiro jumcada lagu lahayn haddii jumcadii tukado way ka asixi musaafirkii jumcadii laguma leh laakiin hadduu tukado way ka asixi laakiin qof duurkiisun ansaxaynin jumcadiis asixi mayso qofkii waalaa oo kale qofka waalan dee duurkiisa asixi maayo dee jumcadiisuna marka asixi mayso qofka haddaba jumcadaysan ku waajibayn laakiin ay ka asaxayso waxaa u bannaan inuu masjidkii jumcada lagu oogayey uu ka soo noqdo intaan weli jumcadii la oogin aan salaaddii la gelin marka laga reebo qofka xanuunsan macnaha addoonka iyo qofkii musaafirka ahaa ilmihii yaraa intaaba way ka soo noqon karaan masjidkii markay gaadhaan kadib haweenaydii baa damacday ina masaajidka inay jumcaha ku tukato markii xoogaa khudbadii dhegaysatay hadday doonto inay iskaga tagto way u bannaanta ilmihii yaraa sidoo kale qofkii musaafirka ah sidoo kale keliya waxaana u bannaanayn qofkii xanuunsanaa ee aan ugu cudurdaarnay xanuunkaas haddii mar masjidkii uu soo xaadiro inuu ka noqdo masjidkii jumcada markii waktigii u gala kadib uma banaano waxaa waajib ku ah inuu iska samro inta jumcada laga oogaya sababtoo ah de qofkan waxaan ugu cudurdaarnay waxaa weeye mashaqada ama dhibka ka soo gaarhaya jumcada uu soo xaadirayo lakiin mar hadduu masjidkii yimaada de markaa waa inuu samraa laakiin waxaa laga soo reebaya un hal xaalo oo ah haddii qofkii ay ku adkaato inuu masjidkii ku nagaado maalan intuu jumcada sugayo inta laga ogeeyo khudbadii iyo intuu sugayo ayaa markaa ay ku adkaato xanuunkiisii uu ku ziyaadaya markaas waa lagu cudurdaari hadduu qofkii xanuunsan laftiisii uu iska noqdo oo uu eh, gurigiis iska aado waman saxa duhruhu qofka duhurkiisu asaxo saxa jumcatu jumcadiisi way asaxaysaa walahu qofka asaga ah waxaa u bannaan an yansarifa inuu ka noqdo min aljaamici masjidkii jaamica ah jumcada lagu ogeeyey ila lmariida markii laga reebo qofkii xanuunsanaa wanaxwahu iyo wixii la mid ah wanaxwahu markuu leeyahay mualifku waxaa soo gelaya qofkii indhoolaha ahaa een helaynin qof haga ilan qofka indhoolaha een helaynin qof haga jumcadii kuma waajibayso laakiin haddii masjidkii uu soo xaadiro marka ayada ah uma bannaano inuu ka laabto fayaxrumu markaa waxaa ka xaaraan ah insiraafuhu qofka xanuunsani iyo wixii la inay markaa ka noqdaan masjidkii in dakhala waqti waqtigii haddii uu galo waqtigii jumcada uu galay ilaa an yaziida dararuhu dhibkiisu inuu ku ziyaadayo mooyaane qofkaa xanuunsan biintidaarihi sugitaankiisa uu sugayo jumcadii watalzamu way ku waajibaysaa jumcadii ashaykha alharima odaygii waayeelka ahaa ama da'da wazamina qofkii naafada ahaa waase goorma in wajadaa haddii ay helaan markaban gaadiid walam yashuqa oo uusan dhibin alrukuubu ay fuulayeen gaadiidkaas walacmaa indhoolihii bay ku waajibaysaa yajidu helayay qaa'idan qof haga jumcadu waxay ku waajibaysaa odayga waayeelka ah ee da'da ah, iyo qofka naafada ah waa haddii ay helaan gaadiid ay fuulaan qofka waayeelka en socon karin baa looga jeedaa dada ah ee socodku dhibay haddii uu helo gaadiid uu markaa ku gaadhayo masjidkii jumcada lagu ogeeyey sidoo kale qofkii naafada ahaa ayay ku waajibaysaa haddii uu helo ama curyaanka ahaa en socon karin haddii uu helo gaadiid uu u fuulo masjidkii isla markaana uusan dhibaynin fuulitaankaas oo gaadiidkii ay macnaha qaban karaan ilan qof waxaa jira waayeelahoo gaadiidkii xataa aan qaban karin oo gaadiidkii xataa u dhibayo markaas jumcadii ku wanaajibinayso qofkii naafada ahaa haddii uu xamili karo gaadiidkii asna jumcadii way ku waajibaysa hadduusan xamili karin ku waajibayso indhoolihii labaa loo kala qaaday inuu helayo qof haga iyo inuusan helayn hadduu helo qof hagaya oo gacanta qabta jimcadii bay ku waajibaysaa hadduu waayo wax hagan jimcada kuma waajibaysaa xataa hadduu awoodi karo in eh, uu ul ku socdo dad indhoolayaal waxaa jira usha ku socon kara qofka usha ku socon kara xataa jimcadii kuma waajibayso eh, maxaa yeelay khatar buu u barbaxaya waxaa laga yaabaa inuu god ku dhaco ama uu gidaar oo ku dhaco ama baabuurtu ay jiidho khatar buu u barbaxaya waahlu lqaryati dadkii tuulada deganaa in kaana fiihim haddii uu ku sugan yahay dhexdooda jamcun koox tasixu bihim اljumcatu jumcadii ay ku asaxayso aw amase balaqahum uu soo gaadho sawtun cod caalin oo dheer dhawaaq dheer uu soo gaadhayo fii huduwin xasilooni dhexdeed min arafin dhinacna uu ka soo gaadhayo codkaasi yeliihim la xidhiidha dadka tuulada degan libalad اjumcati xagga magaalada jumcada lagu oogayo lazimathum jumcadii way ku waajibaysaa wailaa haddii kale oo aan labada arimood midna la helin falaa ku waajibi mayso dadka tuulada degan waa la eegayaa tuuladaas inay joogaan dad koox ah oo adadkii jumcada loo shardinayay gaaraya afartan nin oo kaamiliin ah macnaha صifaadkii jumcadu ay ku guntamaysa laga helay dibuu mualif ka sheegi doonaa inay yihiin rag xor axraar ah oo negi oo mustawطiniin ah inay yihiin oo qaangaar haddii afartan nin laga helo oo caynkaasa jumcadii bay ku waajibaysa inay ogaan haddiise afartanka ay ka yeli dadkii tuulada deganaa isla markaana ay u dhow yihiin magaalo jumcada laga oogayo oo codka aadaanka magaalada uu soo gaadhayo khaasatan xilliga jawi degan yahay ee aan yani aswaad badan aysan jirin iyo sanqadh badan oo dabayshu ay degan tahay aadaanka magaalada laga aadaamaya ayaa soo gaadhaya weliba qofka uu ku aadaamayo bilaa makroofon makrofonka ila codka meel fog buu gaadhsiinayaa lakiin waxaa laga hadlayaa xilliyadii hore aadaanka qofka bilaa aalo asagoo wax aalo isticmaalin ayuu aadaami jiray marka aadaanka xilligaas la aadaami jiray inuu soo gaadhayo tuuladaas ayaa shardi ah khaasatan marka laga aadaamayo meel xigta tuuladaah darafka u sokeeya magaalada ee agga tuulada xigta haddii ay taasi jirto markaa waxaa waajib ku ah salaaddii jumcada in ay u aadaan magaaladaas oo magaalada ku tukadaan jumcadii haddii kale oo labadaas sardi la waayo mid walba la waayo oo jamacna ma dhanno afartan ah isla markaana magaalo oma dhowo oo codkii adaanka ma soo gaadhayo jumcadii markaa tuulada lagu mara dadka jooga duhur bay tukanayaan duhur ayay iska tukanayaan wa ahlu qaryati dadkii tuulada deganaa in kaana fiihim haddii uu ku sugan yahay dhexdooda jamcun koox rag ah taixu bihi jumcatu ee jumcadii ay ku asaxayso ow amase balaqahum uu soo gaadho sawtun cod caalin oo dheer fii huduwin xaalad deganaansho ama xaalad xasilooni min arafin dhinacna uu ka soo gaadho yeliihim dadka tuulada degan la xidhiidha ama soo xiga bibaladi اljumcati magaalada jumcadana xaggeeda ka soo xiga lazimatun way ku waajibaysaa jumcadii wailaa haddii kale oo labadaas shardi mid walba la waayo falaa kuma waajibayso wayaxrumu waxaa ka xaaraan ah calaa man lazimathu qofka ay jumcadii ku waajibtay asafaru inuu baxo oo safrayaa xaaraan ka ah bacda zawaali cadceedu markay zuusho kadib ilaa an tumkinahu inay u suroodo mooyaane aljumucatu jumcadii fii ariiqihi jidkiisa aw amase yatadarara uu ku dhib mudanayo bitakhallufitihi kaharitaankiisa uu ka hadhaya can rufqati asxaabtii uu la safrayay wa qabla zawaali cadceed intayna zuulin ka hor ka bacdihi cadceeddu markay zuusho unbuu la mid yahay fi ljadiidi qowlka jadiidka haddaan qabanno waase in kaana safaru safarkii hadduu yahay mubaaxan mid bannaan wain kaana hadduu yahay safarkii daacatan safar daaca hadduu yahay cibaado loogu dhawaanayo lagu samaynayo jaaza markaa safarkaasi u bannaaya qultu waxaan idhi alasaxu wejkaa saxnimada badani waxaa weeye ana aacata daacadii safarkii daacada loo safreeyey kalmubaaxi safarkii bannaanaan buu lamid yahay wallahu aclam qof ay jumcadu ku waajibtay ma bannaano inuu safro markii cadceeddu ay zuusho maalin jumco ah cadceeddu markay zuusho oo xilligii jimcada wakhtigii jimcada uu soo galo ma banaano inuu safro mar haddii ahlujumca iyo dadkii jumcada ku waajibaysay ilaa in ay suuragal u tahay mooyaane inuu jumcada ku tukado dhexda intuu sii socdo ay u suuroobayso inuu dhexda kusii tukado maalan qof gaari khaasa wata oo markaa rajaynaya inuu gaadho magaaladii uu u socday intayna jumcadu aysan ka tegin amaba dheda kusii tukan karaa tuulooyinka dheda ah magaalooyinka dheda kusii tukan karaa marka way banaantahay inuu iska samro inuu safro way banaantah laakiin haddii uusan rajaynaynin arinkaas oo ka cabsanayo in jumcadii ay dhaafto de markaasi ma banaano maxaa yeele jumcadan waa lagu yeeshay mar hadduu wakhtigeedii galay waa lagu yeeshay markaas ma banaano inuu jumcadii uu ka tago ama qofkan waxaa kale oo loo ruqsaynayaa hadii eh, inuu safro haddii uu ka cabsanayo eh, inay asxaabtiisii ka tagaan dadkii ay wada safri lahaayeen rufaqada ahaa ayuu eh, ayaa ka tegaya haddii uu haro maalan dadkani waa dad musaafiriin ahaa oo socoto ah oo ayagu safarku wuu u bannaan yahayba horey safar bay kusoo jireen marka ayagu way safrayaan haddii marka uu ka haro wuu ku dhib mudanayaa asxaabtaas xaaladda ayadahana way u banaantay inuu rufaqadiisa asxaabtiisa u raaco waaya haddaba mualif wuxuu sheegay qabla awaan bacda zawaan cadceeddu markay suusha kadib ayuu xukunkii cadeeyey xukunka safarka qabla zawaal xukunku muxuu noqonayaa cadceeddu intayna zuulin subxi ma safri karaa subax jumcaah wuxuu ihi wa qabla zawaali ka bacdihi fi ljadiid yacni cadceeddu intayna zuulin ka horna safarka la safrayo laga bilaabo fajarka salaada subax laga bilaabo ilaa inta laga gaarayo xilliga aadaanka jumcada intaa hadduu safrana waxay la mid tahay sida asagoo safray bacda azawaal oo marka tafsiilkii aan soo sheegaynay ayuunbaa gelayo oo waxaa la eegayaa in dariiqiis uu ka helayo jumco oo jumcada dhexda kusii oogi karo iyonuuna ku oogi karin hadduu intuu sii socdo uu dhexda ka helayo jumco uu maarata dadka la tukado markaa way bannaan tahay hadduusan u suuroobin jumcadayna oma bannaano haddii uu ka cabsanaya in rafaqadiisa uu maaragtay ay eh, eh, ka tagaan oo ku dhib mudanayana way bannaan tahay inuu safro marka laa farqa qabla azawaal aw bacdahu yacni inuu qofkii safro cadceedaintayna zuulli iyo cadceedda markay zuusha kadib dhaba isku mid wax farqa uma dhexeeyo wuxuu ihi arinkaasi waa haddii safarka uu yahay safar mubaaxa waa safar ganacsi ama eh, safar caadiah weyaan laakiin hadduu safarku safar dhaaca yahay xaj buu u safrayaa qofkii ama lialab اlcilmi buu u safrayaa markaa way bannaan tahay inuu subax jimcaha safro ama bacda zawaal inuu safro ayuu yidhi laakiin imaam nawowi baa ka daba tago wuxuu ihi safarka dhaacada wuxuu la mid yahay safarka mubaaxa ah oo umm, halkan wax farqiga ah ooma dhaxeeyo marba haddii maalin jumcaha safrayo ama safarkiisaasi ha ahaado safar bannaan ama safar daaca ha ahaade ee wax farqi ooma dhexeeyo ma bannaano inuu safro ilaa in jumcada dhexda kusii oogi karo ama uu maarata kudhib mudanayo farqadiisa hadday ka tagaan waayahay man laa jumcata dadka ayna jumca ku laasimaynin calayhim dushooda tusanna waxaa loo sunnayaa aljamaacatu jamaaca ayaa loo sunnaya fii duurin duurkooda filasaxi dadka asaxnimada badan wayukfuunahaa jamaacadii way qarinayaan in khafiya haddii uu qarsoon yahay cudurhum cudurdaarkoodu dadka ayna jumcadu ku waajibaynin cid doontaba ahaatee waxaa loo sunneeyaa inay duhurkii jamaacaad ku tukadaan duhurkii inay jamaacaad ku tukadaan ayaa sunno u ah fil asax jamaacaadku inuu sunno yahay noo soo dhaafto weliba fardu kifaayamaya maxaa marka halkan lagu sheegayaa waxaa lagu sheegayaa masladan khilaaf baa ku jira oo culamada qaar baa qowlka ka soo jeeda asax ayaa wuxuu leeyahay maalintan sunnaba ma aha in la oogo jamaacaad aan jumcad ahayn dadka inay jumcadu ku waajibin keli keliha u tukadaan jamaacadiisa ku tukan maxaa yeelay shicaarka jumcada ayaa rabaa maalintan in la muujiyo marka jamaacaad aan jumco ahayn maalintaas ma banaana ayuu leeyahay qowlka asax ka soo jeeda lakiin sida asaxa way bannaantay waayahay haddaba dadka macduuriinta ah jumcadii aan lagu lahayna jamaacaad ku tukanaya duhurkii haddii cudurdaarkooda uu qarsoon yahay jamaacaadkii ha qariyaan maalan qof musaafir oo kale dad musaafiriin ah ayaa jamaacaad ku tukanaya guri ku tukanaya ama meel hoolah ku tukanaya ama meel bannaan ku tukanaya marka waxaa fiican in ay jamaacadii ay qariyaan si aan looga shakin oo loo moodin dad maaragtay salaadii fudeydsanaya ama mucaarad ah ama imaamka ka soo horjeeda wax noocaas aan lagu tuhanin haddii laakiin cudurdaarkooda uu muuqdo maalan dumarkii oo kale iyo ciyaalkii oo kale dee dadkaa waa la ogyahay inaan jumco lagu lahayn marka hadday jamaacadii ay muujiyaan wax dhiba male wayudabu waxaa loo sunneeyaa liman amkana qofkay u suurtowdo zawaadu cudrihi cudurdaarkiisa inuu zuulo oo cudurdaarkiisii meesha uu ka baxo cudurdaarkii jumcada uu yani uga tegayay taakhiiru duhri duhurkiisa uu dibdhigo ila alya'si min aljumcati taniyo inta uu ka quusanayo jumcaha waligayrihi qofka keyrkiina waxa loo sunneeyaa waa qofka aan rajaynaynin inuu cudurdaarkiisii zuulo kalmar'ati sida haweenaydii wazamni qofkii wazamini iyo qofkii naafada ahaa tacjiiluhaa salaadii duhur inuu dedejiyo ayaa loo sunneeyaa qofka haddii salaada jumco macduur uu ku yahay oo markaa salaada jumco aan lagu lahayn waxaa sunno ah inuu duurkii hore u tukado mise inuu dib dhigo ilaa inta waxa weeye salaada jumco laga tukanayo labaa loo kala qaadaya qofkan inuu yahay qof macduul ah oo cudurdaarka rajaynaya inuu ka zuulo sida qofka xanuunsan oo kale qofkani wuu xanuunsan yahay wuxuu rajaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu fudayd siiyo oo uu marka jumcadii oogo oo dadka la tukado qofka asaga ah waxaa loo sunneeyaa inuusan ku degdegin salaada duhur oo duhurkii uu dib u yar ilaa uu ka quusanayo salaadii jumco oo goormuu ka quusanayaa marka uu imaamku ka soo kaco rukuucda ragcadda labaad markaas dee jumcadii way tagtay markaa ha iska tukado doorkiisa ilan markaa hadduu xataa imaamka ku xidho waxaa weeye duhur buu tukanaya jumcadii uma ansaxayso qofka kale ee rajaynayn cudurdaarkiisii inuu ka zuulo ama cudurdaarkiisii meesha uu ka baxo sida haweenaydii oo kale haweenaydu rajo kama qabto in ay maaragtay cudurdaarkii ay ka baxdo oy rag noqoto ama qofkii naafadaha qofka naafada ahaa rajo kama qabo inuu markaa curyaanimadii uu ka baxo dee ilahi subxaana watacaala eh, naafanimada uu ka saari kara lakiin cadaadu kuma dareerin eh, qofka asaga ah waxaa loo sunneeyaa inuu salaada duhur dedejiyo salaada duhur inuu dedejiyo ayaa loo sunneeya sidii fadiilata awal waqti uu haleelo waag wayundab waxaa loo suneeyaa liman amkana qofkay suurtooda zawaalu cudriga urdaarkiisa inuu zuulo taakhiiru duhri duhurkiisa inuu dibdhigo ila lyasi min aljumcati jumcada inta uu ka fuusanayo waliayrihi qofka qofka aan ahayn keyrkii ah ee aan rajaynayn cudurdaarkiisii inuu zuulo kalmar'ati sida haweenaydii wazamini qofkii naafadahana waxaa loo suneeyaa tacjiiluha duhurkii inuu dadejiyo walisixatihaa jumcada asixitaankeeda maca shardi hayrihaa ayrkeed shuruuddeeda iyadoo lama qabo shuruudu shuruud baa u sugnaatay asixitaankaas waaya halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku shuruuddii ay jumcadu ku asaxaysa horey waxaan usoo sheegnay shuruudu wujuubi اljumca shuruuddii jumcadu ku waajibaysa halkan wuxuu ku tilmaamayaa shuruuddii ay ku asaxaysay shuruuddii ku asaxaysayna waa shan shardi shantii shardi ba halkan mualifku ku tilmaami doonaa macnaha wuxuu ku leeyahay mualifku shuruudda loo shardinayo asixitaanka jumcada waxay kala mid tahay shuruuddii salaadaha kale oo shuruuddii dee salaadaha kale loo shardinaya asixitaankeeda waan garanayna waa shan shardi soo ma ahayn alcilmu bidukhuuli اlwaqt wاdahaara satru اlcawra istiqbaalu اlqibla soo shuruuddaa ma jirin shuruuddaana waa loo shardinayaa jumcada waxay la dheer tahay shuruud kale oo shan ah oo salaadaha kale aan loo shardinayn axaduhaa shuruuddaas mid ka mida waxaa weeye waktu duhri waktiga duhurka falaa tuqdaa lama qaleeyo salaadii jumcada jumcatan xaal ay tahay iyadoo lama qaleeyo falow daaqa haddii uu ka ceelisamo waktigii canhaa xaggeeda sallow dadkii way tukanayaan duhuran duhur bay tukanayaan walow kharaja waktigii haddii uu baxo wahum ayaga oo fiihaa salaadii ku sugan wajaba waxaa waajiba aduhru duhr inay tukadaan binaaan dhisitaan lagu dhisayo intii ay ka sameeyeen salaada wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay istinaafan cusboonaysiin macnaha dib bay salaaddii usoo bilaabayaan walmasbuuqi qofkii masbuuqa ahaa ee salaada wax lala dhaafay ka kayrihii kayrkii buu la mid yahay arrinkan asaga ah wa qiila waxaa layidhi yutimuhaa wuu dhammaystirayaa salaadii jumcatan iyadoo jumco ah shardiga koowaad ay ku ansaxaysa jumcadu waxaa weeye waqtu duhr waktigii duhurka inuu galo bimacnaa waa in waktiga duhurka la tukado salaadu say u dhan tahay lagamana horreysiin karo qayb ka mida ah jumcadana kama bixi karto waktigii duhurka saasaa looga jeedaa haddaba waktigii duhurka haddii uu tago salaad jumco lama qaleeyo bilijmaac culamadu isku waafaqsanya arrinkaas yani salaad jumco qalan ma leh oo lama qalayn karo iyadoo jumco ah ee duhur baa la qalaynaya duhur ayaa la qalaynaya laakiin jumcadii lama qalayn karo oo qada lagu tukan karo waktigii duhurka haddii uu baxo waayahay arrinkaasna culammadu waa isku waafaqsan yihiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam salaada jumcada wuxuu tukan jiray oogi jiray markii cadceedu ay zuusho cadceedu markay zuusho ayuu tukan jiray haddii waktigii cidhiidhi uu noqdo oo waktigii uu gabaabsi noqdo waktigii duhurka wax yar waxaa ka soo haray aan ku fillayn salaadii jumco labadii khudbo iyo labadii ragcadood aan ku fillayn ayadoo weliba lasoo kokoobayo labada khudbo labada ragcadoodna inta uun faradka uun la samaynayo haddii aysan ku fillayn markaa duhur baa la tukanaya sallow duhran duhur bay dadkii tukanayaan haddii waktigii salaada duhur uu baxo ayagoo ku jira salaadii jumco marka ayada ah waxaa waajib ah inay duhur ay dhammaystiraan afartii ragcadood ee duhurka ayay dhammaystirayaan intii ay ka tukadeen ayuunbay raacinayaan wixii u laaban maalan ayagoo oo ragcad tukaday ayaa waktigii duhurku tagay oo casarkii baa la gaaray saddex ragcadood oo kale ay ku darayaan labay tukadeen laakiin ayagoo weli aan salaama naqsanin ayaa casarkii la gaaday way kacayaanoo laba kale ayay ku darayaan marba haddii intayna salaamo naqsanin salaadii jumcada wakhtigeedii uu tago oo wakhtigii duhurka u baxo markaa waxay dhammaystirayaan duhur binaan binaa waxa laga wadaa way ku dhisayaan binaan waxaa looga jeedaa intii ay tukadeen ayay ku darayaan oo ku dhisayaan ee jumcadii ma soo bilaabayaan qowl baa wuxuu leeyahay maye way soo bilaabayan istinaafan cusboodaysiin manaa dib bay u soo bilaabayaan intay ka baxaan ayay dib usoo bilaabayaan salaadahooda laakiin qowlka saxda waxaa weeye in ay ku dhisayaan intii ay ka tukadeen qofka masbuuqa ah ee waxaa weye salaaddii qayb ka mida lala dhaafay ee imaamkii ka soo haleelay hal ragcad maalan wuxuu la mid yahay keyrkii waxaa looga jeedaa macnaha haddii wakti uu baxo intuusan ragcaddii labaad u kicin waxaa weeye duhr ayuu dhammaystirayaa duhr ayuu dhammaystirayaa sida asaxa ah Ehm, qowlba wuxuu leeyahay maya jumco ayuu dhammaystiraya jumco ayuu dhammaystiraya qowl kale waxa weeye duur buu dhammaystirayaa ehm, warkiisu uu cadya laakiin qowl kale jumcuu dhammaystiraya wuxuu leeyahay maxaa yeelay imaamkan ula tukaday jumco saxiix ah, ayuu tukaday oo wakhtigii u laakiin asagu wakhtigii ka tegey oo intuusan kicin maalan imaamkii markuu hal ragcad tukaday imaamkiina salaadii u dhameeyey ayuu imaamkii salaama naqsaday asagoo kicin baa la aadaamay salaadii casar marka ayada ah waxa weeyaan wuxuu leeyahay jumcuu dhammaystiraya oo macnaha hal ragcad buu ku daraya maxaa yeelay jumco saxiixa ayay salaaddiisu raacsan tahay waana jumcadii imaamka marka saasuu leeyahay laakiin qowlka saxiixa ah wuxuu leeyahay dadka kale oo asna wuxuu dhammaystirayaa salaad duhur qowlkaasaa saxiixa aani hardiga labaad an tuqaama in lagu ogo salaadii jumcada fii khiati abniyati awطaani اlmujaniciin dadkii jumcada oogayey wadamadooda wadamadaas dhismayaashooda dhexdeeda in lagu oogo ayaa shardi ah maxaa looga jeedaa bimacnaa salaad jumco laguma tukado meel saxaro ah iyo meel aan magaalo ahayn ama deegaan iyo dhismo uusan ka jirin laguma tukado salaada jamcada waxaa lagu ogaa un magaalooyinka iyo tuulooyinka meelaha dadku ay degan yihiin ee dhismayaal deegaana oo rasmi ay ku yaallaan halkaa un baa lagu tukadaa marka markuu ku leeyahay fii khiati abniyati awtaani mujamiciin wuxuu uga jeedaa in lagu tukado magaalada dhexdeeda ee logama jeedo masjid dhexdii lagu tukado logama jeedo dhismo dhexdii lagu tukado logama jeedo xataa haddii meel bannaan lagu tukado magaalada dhexdeeda oo masalla ah meel iska bannaan way asaxaysaa muhiimaddu waxaa weeye inaan meel magaalada ka baxsan oo saxro ah aan lagu tukanin maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam salaada jumcadaha lama sheegin inuu ku tukaday meel ka baxsan magaalo sidoo kale dadka reemiiga ah wakhtigii nabiga alayhi salaam salaada jumcada nabiga muusan farin ayaguna mayna tukan jirin dadka reer guuraaga ah saa darteed mualifku yidhi walow ay laazimaan ahlu lkhiyaami dadkii teendhooyinka u saaxiibka ahaa asaxraa'a waana dadka degan teendhooyinka asaxraa haddii ay laazimaan meesha lamadegaanka ee bannaan abadan weligood falaa jumcata jumco kuma waajibinayso ayaga fi adhari qowlka adharka ah wuxuu kuleeyahay dadka teendhooyinka iska degan meel bannaan oo saxro ah haddii halkaa saxro ay laazimaan oysan ka guurin weligoodba waxaa weye wax jumco ah laguma leh wax jumco ah dushooda ma ahaanin kamana asaxayso maxaa yale dadkani waa deegaan laakiin deegaankooda ma aha deegaan rasmi ah oo guryahanay degan yihiin baa ku tusinaya waa guryo iska fudud la furi kara xilli kasta ayi waqti ayay ka guri karaan meesha waxa weeye waa meel dhismo ah dad tuulada waa dhisanta waa dhisanta dad rasmi oo degan oo guryo aan la rari karin inay meesha ku yaallaan wayaan laakiin dad teendhooyin meelo ka taagtaagay oo in muddo ah iska deganaanaya meeshaas markay doonana teendhooyinkooda furanayo oo waxa weye jumcadii kumana waajibayso kamana asaxayso walidaalika qabaaishii carabta wakhtiga nabiga calayhi slat slaam ee deganaa magaalada madiine hareeraheeda mayna tukan jirin jumcada nabigana calayh الsalaatu wasalaam mu safari jirin aلثaanي shardiga labaad ee shuruudda jumcada ku ansaxaysa ka mida an tuqaama waa in lagu ogo fii khiطaةi abniyati awطaani الmujaniciin dadkii jumcada oogayey wadamadooda ama magaalooyinkooda magaalooyinka dhismaheeda dhexdeeda in lagu tukado ayaa markaa shardi ah walow laazama haddii ay laazimaan ahlulkhiyaami dadkii tooldhooyinka u saaxiibkaa ah saxraa meeshii saxrahayda bannaanayd ee lama degaanka ahayd hadday laazimaan oo halkaa iska joogaan abada weligood falaa jumcata jumco kuma waajibin fi adhari qowlka adharka ah aaliu shardiga saddexaadi waxaa weeye alaa yasbiqahaa jumcadii inaysan ka hormarin walaa yuqaarinahaa aysan la xidhiidhin jumcatun jumco fii baldatihaa magaaladeeda lagu oogaya dhexdeeda ilaa idaa kaburat magaaladii inay weynaato mooye oo wacasura ijtimaacahum isu imaatinkoodu u adkaado fi makaanin hal meel inay iskugu yimaadaan waqiila waxaa la yidhi laa tustathnaa haadihi suuratu suuradan lama soo reebayo waqiila waxaa la yidhi in xaala nahrun cadiimun webi weyn haddii uu kala teedo oo kala xidho magaaladii bayna shaqayhaa labadeeda daam haddii uu kala xidho kaanaa waxay ahaanayaan labadaa daamood ka baladayni sida laba magaalo oo kale oo markaa laba jumca lagu kala oogi karaa waqiila waxaa la yidhi in kaanat haddii ay ahayd magaaladii quran tuulooyin fatasalat kolkaa ay xidho iskusoo isku timaado issoo gaadho tacadadat iljumucatu jumcadii ayaa tiroobaysa oo badanaysa bicadadihaa tuulooyinka tiradooda intay tahay waaya shardiga saddexaad waxaa weeye jumcadii in aysan eh, badanin oo bilaa xaaje aysan tacadudin waxaa looga jeedaa magaaladii ama tuuladii hal masjid iskugu imaan karaa oo jumcadii ku wada oogi karaa inaysan jumcooyin kale badan aysan ka samaynin magaaladii oo macnaha laba masjid ama saddex masjid aan jumcadii lagu oogin iyadoo hal masjid ay suuroobayso in eh, dadkii magaalada deganaa ay iskugu yimaadaan eh, ilaa inay magaaladu weyn tahay mooyaane oo magaalo weyn tahay oo ballaadhan dadkeeduna ay fara badan yihiin isla markaana ayna suuroobaynin ama ay adag tahay inay hal meel ku kulmaan taasina waxaa loo daliishanaya waktiga nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam hal jumco maa la jiray madiine hal jumco ayaa masjid nabowi lagu tukan jiray masaajid fara baa ku yaala madiina xataa cawaali madiina yani tuulooyinka ku dhodhow madiina masaajid baa ku yaala qabaaishu iyo cashaairtu masaajid bay lahaayeen marka jumcada la oogaya masjidka nabig alah sala slam baa laiskugu jiray oo jumcada lagu oogi halkaa waxaa laga fahmay jimcada hal masjid un in laiskugu imaanayo si shicaarkii jumcada u muuqdo sidoo kale waktigii abubakr radi allahu tacaala canhu madiina hal jumco maa laga oogi jiray waktigii sayd cumar hal jumco maa laga oogi jiray madiina waktigii eh, cumaan waktigii sayd cali wahaakada afartii khulafa raashidiin jumcadu mayna tacadudin eh, haddaba haddii magaaladii ay weyn tahay oo ayna suuroobayn dadkii inay hal meel iskugu imaadaan ay jumcadii ku oogaan markaa bixasabi alxaaja kolba xaajada intay tahay ay jumcadii tacadudaysaa bimacnaa dadkii haddii hal masjid ayna iskugu imaan karin ousan deeqaynin oo laba masjid yani ay iskugu imaan karaan ama ku filan yahay marka labada masjid ayay jumcadii ku oogayaan saddex masjid markaa uma banaano inay ku oogaan saddex masjid hadday ku filan tahay afar kama dhigi karaan wahaa kada bixasab alxaaja ayay la soconayaan qowlba wuxuu leeyahay bal u fiirsa qowlka xataa suuraddan lama soo reebay laa tustanaa haadihi suura wuxuu oga jeedaa xataa magaaladii ay weynaato ayna suuroodayn inay hal meel iskugu imaadaan dadkii waxa weeye waa in ay adkaata dheh marka waa inay samraan oy mashakada u samraan masaajidkaas ama meesha ay ku wada ataa masaajidka banaankiis haday doonaan ku tukadaan iyo shawaariciisa macnaha waxaa saa loo leeyahay waad garanaysaa yani waxaa la ilaalinayaa shicaarka jumcada de haddii masaajid yarar waxaa wey jumcada lagu ogo shicaarka jumcadu ma muuqani waa dhibaato innaga maanta ina haysta waxaad arkaysaa in tuulo yar waxaa weeye laba masjid saddex masjid ay ku yaallaan waxaad arkaysaa xaafad yar oo gebigeedaba hal masjid ku filan yahay saddex masjid afar masjid jumcada lagu ogayo taasina waxay khilaafsantahay sunadii nabiga calayhi salaatu wasalaam khatartanna way ku sugan tahay oo jamcadii inaysan asixinba oo jamcadii ay gurto ayaa ka imaanaysa sida uu mualifku caddayn doono qowl baa wuxuu leeyahay asna haddii waadi ama tog ama webi uu kala xidho magaaladii oo laba daamood u qaybiyo labadaa daamood waxay la mid yihiin sida laba magaalo oo kale oo mid kasta waxaa weye jumco ayaa lagu oogi karaa laakiin qowlkan waa qowl laga xoog badan yahay qowl kalena wuxuu leeyahay haddii magaaladan asalkeeda ay ka timi tuulooyin isu tegay oo issoo gaadhisay iskuu saqeeya marka dambe isqabtay oo hal magaalo isku noqotay markaa ayagoo marka hore tuulooyin kala duwana mid kasta magaceeda leh ay ahayd waxaa weeye jumcadii markaa way tacadudi kartaa oo markaa tuulo kasta waxaa weeye jumcadana lagu ogi karaa maalan saddex tuulaa isku soo ururay is soo gaadhay saddex jumco waa lagu kala ogi karaa hal magaalo ha isku noqdaan laakiin asalkoodii saddex tuulo oo kala go-an bay ahaayeen qowlkaasna waa qowl laga xoog badan yahay falow sabaqahaa haddii jumcadii uu ka hormaro jumcatun jumco kale hadday ka hor dhacdo faasaxiixatu jumcada asaxaysa waxaa weeye asaabiqatu midda hore wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay in kaana suldaanu suldaankii madaxii macnaha dadka waa maayarkii ama goboltoorihii ama madaxweynihii muslimiinta haddii uu la socdo maca aaniyati jumcada labaad ee dambaysay fahiya saxiixatu ayada asaxaysa waayahay haddii haddaba laba jumco magaalada laga ogo ayadaysan bannaanayn in laba jumco laga ogo oo hal masjid uun uu ku firan yahay dadkii laakiin dadkii arrintaa u joojinine laba masjid baa jumcadii lagu ogay marka ayada ah labada jumco wada asixi mahayaane midda hore ayuunba ansaxaysa midda hor dhacda jumcada horaysa ayaa ansaxaysa ta dambana ma ansaxayso ila waxay khilaafeen shardigii aan soo sheegana ahaa inay jumcadu tacadudin bilaa xaaja inaysan badanan hardigaasa khilaafeen haddaba eh, jumcada hore ansaxaysa qowlba wuxuu leeyahay haddii madaxweynihii muslimiinta ama maayarkii magaalada ama guddoomiyihii degmada uu la tukado jumcada dambe taa dambe uma ansaxayso waayo dadkaa jumcada hore tukaday ayagaa ka fallaaboobay waxaa weeye jumcadii uu la tukanayay madaxweynihii muslimiinta midda kale dee tixgelintiisuu leeyahayo e, waxaa weeye maadaama e, asaguu yahay e, qofkii maamulayay magaalada saasaa loo tixgelinaya laakiin qowlkaa horaa saxa midda hore ayuunba ansaxaysa ama hala tukado madaxweynihii ama yun la tukayn taa horanba ansaxaysa haddaba horumarka xaggee laga eegayaa wuxuu ku yihi walmuctabaru waxaa la eegaya waxaa weeye sabu taxarumi xidhashada horumaritaankiisa ayaa la eegayaa waqiila waxaa yidhi ataxallulka bixitaanka salaada laga baxayo waqiila waxaa la yidhi biawali khudbati khudbada bilowgeeda ayuunbaa la eegayaa falow waqacataa haddii ay dhaceen labadii salaadood macan isku mar haddii ay dhaceen oo isku mar la galay aw mase shaka uu ka shakiyo midii horraysay istuniifat iljumcatu jumcadii waa la soo bilaabayaa labadii jumcada wa in sabaqat ixdaahumaa middood hadday horraysay oo walam tatacayan aysan caynoobin oo la garanin midii horraysay aw mase tacayanat way caynoodo waa la garanaya midii horraysay wanusiyad laakiin waa la hilmaamay sallow waxay tukanayaan kolka ayada ah uhuran duhur bay tukanayaan wa fii qowlin qowlbaa wuxuu leeyahay jumcatan jumcay tukanayaan waxaan idhi haddii laba masjid ay jumcada isku qabtaan oo labada masjida inaysan banaanayn in e, labadaba jumcada lagu oogo waxaa weeye mid unbaa asaxaysa waa midda hore haddaba horumarka xaggee laga eegaya waxa laga eegayaa xidhashada midda la horaysa takbiirat alixraam allahu akbar takbiirat ixraamka la horaysa taa un baa salaadeedu iyo jumcadeedu asaxaysa ta kalena waxaa weeye ma asaxayso qowlba wuxuu leeyahay waxaa laga eegayaa salaamo naqsiga midda la horaysa salaamo naqsiga labada jumco midda salaamo naqsigeedu horeeyo ayaa asaxaysa qowl kalena wuxuu leeyahay salaadda lamama eegayo khudbada la eegaya midda khudbada hor gasha ama khudbada hor bilowda ayaa la eegayaa laakiin saddexdaa qowl waxaa saxa qowlka u horeeya ee ahaa sabqu taxarum xidhashada takbiirat ixraam midii la horeysa ayuun baa leeyahay ilan salaada jumcada waxay ku guntamaysaa takbiirat ixraam waayahay haddaba haddii isku mar ay salaaddii galaan oo takbiiratu ixraamkii isku mar labadii masjid ka dhacaan ama laga shakey kana horreeyey mise kaasa horreeyey marka ayada ah jumcadii dib ayaa laga soo bilaabay oo labadaba masjidba jumcadii way soo bilaabayaan way soo celinayaan manaha hadduu wati ku filaya haddii kalena duhur bay tukanayaan haddii middood ay horreysay laakiin middii baa la garan waayay ama waa la gartay laakiin waa la iloobay marka ayada ahna duhur bay tukanayaan marka ayada ah duhur bay tukanayaan qowlna wuxuu leeyahy jumcay tukanayaan waxaa loo leeyahay duhur bay tukanayaan maxaa yeelay waxaan hubsannay in jumco saxiix ay dhacday jumcadan inay asaxday oo salaad jimco saxiixa in la tukaday baa la ogaaday laakiin midday tahay baa la garan waaya soo ma aha marka jimco labaa laga daba keeni mahaye ee duhur baa la tukanaya duhur ayaa la tukanaya qowl kalena wuxuu leeyahay jimco ayaa la tukanayaa oo jumcadii baa la soo celinaya maxaa yeelay marba haddaan la garanaynin midii horeysay waxaa weeye kalcadan bay la mid tahayoo marka jumcadii ayaa la tukanaya waayahay araabicu shardiga afraad ee shuruudda jumcada waxaa weeye aljamaacatu jamaacadii weeye wa sharduhaa jamaacada shardigeeduna waxaa weeye ka hayrihaa yani jumcada keyrkeed jamaacadii shardiga loo xidheeyey unbaa aydna loo xidhayaa wa an tuqaama in lagu oogo biarbaciina afartan mukalafan oo mukalaf ah xuran oo madax banaan dakaran oo lab ah mustawdinan oo deegaan ah laa yadcanu aan guuraynin shitaanan jiilaal walaa sayfan iyo xagaatoona ila lixaajati muraad inuu u baxayo mooyaane shardiga afraad ee shuruudda jumcadu waxaa weeye jamaacaad in jamaaca lagu ogo bimacnaa in keli keli loo tukado salaada jumcadu ma banaano taasna waa la isku waafaqsanya culimmadu way isku waafaqsan tahay waa in haddaba jamaaca lagu tukado jamaaco in lagu tukado salaada jumcaha ayaa shardi ah waaya jamaacada laftirkeedu xagga shuruudda shuruudda loo xidhaya jamaacada waxay la mid tahay jamaacaadka salaadaha kale ayay xagga kala mid tahayoo waxa weeye shuruuddii lagu soo dhaaftay markaan ka hadlaynay salaat aljamaaca sida maalan oo kale xidhashadii in la niyeysto qofkii maamuumka inuu ogyahay intiqaalaat اlimaam iyo shuruudihii kale eena soo dhaafay ayaa halkana loo shardinayaa oo halkan uu ku leeyahay wa sharduhaa ka hayriha yani jamaacada waxaa loo shardinayaa shuruudda loo shardinaya jamacaadka salaadaha kale waxaa kaloo inta ay la dheer tahay in afartan qof lagu tukado afartan qof in ay tukadaan afartankaana waxa weeye ay yihiin mukalaf afartan nin oo mukalafiin ah oo axraar ah oon addoommo ahayn lab ah oon dhadig ahayn mustawdin macnaha deegaan ah oo isla markaana aan guuraynin xagaa iyo jiilaal toona marka marka lagu leeyahay mukalafa waxaa weeye waxaa kaa baxay ilmihii yaraa iyo qofkii waalaa kuwa ayagu waxaa weeye sadigii salaada jumcaha afartankii laguma tiranay u fiirso shuruudan iyo shuruuddii ansixitaanka iyo iska kaa khaldame shuruudan waxaa waa shuruud incaaqaad waa shuruuddii ay ku guntamaysay ee salaada jumcaha afartankii shuruudoodii wey afartankii nin ee jumcada ku guntamaysay shuruudoodii wey ee ma aha shuruuddii ay ku asaxaysay shuruuda ay ku asaxaysay hore noo soo dhaafto waa shuruudan aan ka hadlaynaba jamaacadan tii afraad ku tahay haddaba waxaa shardi afartankaas inay ahaadaan mukalafiin oo waxaa kaa baxay ilmihi yaraa waxaa weeye qofkii waa la lagu tiri maayo afartankii inay axraar yihiin addoomihii lagu tirin mahayo inay rag yihiinoo dumarkii lagu tirin mahayo inay deegaan yihiin oo qofkii musaafirka ahaa lagu tirin mahayo marka deegaan lagu leeyahay mualifku uu sii tilmaama wuxuu yihi dadka deegaanka waxaan uga jeednaa dad aan guuraynin xagaa iyo jiyaaltoona xagaa iyo jiyaaltoona aan guuraynin baan uga jeednaa dadka way dadka mustawطiniinta ah ee meesha deegaanku ah dadkaasaa la xisaabinaya afartan nin oo ka mid ah waayahay ilaa lxaajati muraad mooyaane haddii qofkii uu mara qaarkood u safrayo ganacsi ama ziyaaro iyo wla midka ah wax dhiba male taas qofku kolley dee u u bixi karaa xaaje iyo muraad markaa e, taasi saamayn ma yeelanayso horta masaladan arbaciinka daliilkeeda maynan sheegin masale muhiima runtii waana masale ay ka ratimayso axkaam muhiima ah hadda dadka tuulooyinka jooga maalan waxaa wey afartanka aan gaarayni calaa hada alqowl jumcadii ku waajibi mayso ku waajibi mayso macnaha waxaa ka tuulooyin badan oo ragga jooga afartan aysan gaarayn in tuuladaas jumcadiiba aan laga oogin ayaa ka laasimaysa qowlkan horta waa masale khilaafi culamada isku khilaafeen laakiin qowlkan in afartan la shardinayo waxaa qaba imaam axmed iyo imaam shaafici raximah اllahu tacaala ilahay labadaba ha u naxariisteen culamo kaloo qabta way jiraan intaa in ka yar sida imaam maali oo kale wuxuu leeyahay labiyo toban bay ku ansaxaysaa abu xaniif oo kale wuxuu leeyahay saddex qof bay ku ansaxaysaa culamada qaar qabaaba jira in laba qof ku ansaxayso imaamkii imaamuumkii laakiin aqwaashaas kulluhaa waa aqwaal ijtihaadi ah qowlkan marka imaamkeenu uu ku tegay alimaam shaafici afartan nin in la shardinayo wuxuu ka keenay Eh. laba daliil buu istisnaaba daliil koobaad wuxuu ihi culummadu way isku waafaqsan yihiin jamaacadu inay shardi tahay oo jumcadu bilaa jamacayna asaxay waa isku waafaqsan yahay haddana markii nusuustii aan agnay buuri axaadiistii nabiga alayh sala slam ka soo aroortay ee jumcada ka hadlaysay lama sheegin nabiga calayh salaatu salaam jumcada inuu ku oogay wax afartan ka yar wax afartan ka yar jumcada inuu ku oogay lama cadin waaya meeshana nas baa yaala nabig alayh salaam inuu jumcada ku ogay afartan aaaar asxaabta ka sugnaatay inay afartan ku ogeynna way jiraan laakiin wax afartan ka yar lama sheegin nabiguna wuxuu hi alayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuuni usalli yani u tukada sidaad aragteen anigoo u tukanayo haddaba mar hadday masalada saas tahay oo jamaacadiina ay shardi tahay nabigana alayhi wasalaam inay ka sugnaan wax afartan ka yar inuu ku tukaday jumcadii marka ayada ah dee jumcadii waa in afartan nin ay tukadaan oo saasay ku asaxaysa wax afartan ka yaraa jumcadii kumana waajibayso kamana asaxayso haddaba inuu madhabkeeni waa sidaa dadkana yaan tashwiish lagu ridin dadka tuulooyinka jooga ee waxaa weeye ka yar afartan nin waxa weeye yaan la dhihin jumcadii baad ka tegaysan jumcadii tukada kamaba asaxaysa maxaa jumcadii la fari marka haddii afartan nin oo qaangaad ah dee tuuladii joogaan oo deegaan ah jumcada waa laga ogaya tuuladii hadday ka yaryihiin afartanna waxaa weeye laguma ogayo dabcan ciyaadka yarraa lama xisaabinayo dumarka lama xisaabinayo dadka musaafiriinta socotada ah en magaalada deegaanku ahayn lama xisaabinayo afartan nin oo deegaan ah oo waxaa weye qaangaad ah waa inay tuuladii joogaan si ay jumcadii ugu waajibto oona ansaxdo wاصaxiixu wedka saxiixaha ah incaqaaduhaa inay ku guntamaysa wey jumcadii bilmardaa dadkii xanuunsanaa macnaha dad xanuunsan waa lagu tirinaya afartankii hadday ku jiraan afartankii waa lagu tirinaya wa ana alimaama imaamkii laa yushtaradu inaana shardinaynin baa saxiixa ah. kownuhu inuu ahaado fowqa arbaciina afartan wax ka badan macnaa afartankii inuu ka dheeraad noqdo imaamkii lama shardinayo waaya manaa afartan haddii uu afartan ku yahay isagu imaamkii soddon iyo sagaal nin oo imaamkii uu afartan ku yahay waxa weeye jumcadii way ka asaxaysaa walow infada haddii ay dareeraan alarbacuuna afartankii aw bacdhum ama barhkood fi lkhudbati khudbada dhexdeeda lam yuxsab lama xisaabinayo almafcuulu wixii la sameeyey fii haybati intay maqnaayeen wayajuusu waxaa bannaan albinaau in lagu dhiso lagu dul dhiso calaa maa madaa wixii khudbadii ka tegey in caaduwa haddii qabla tuuli اfasli zamankii intuusan dheeraanin ka hor wakadaa saasoo kale binaa salaad salaadii in lagu dhisaa banaa cala khudbati khudbadii in infaduu haddii ay dareeraan baynahumaa bayna asalaati walkhudba la wajada salaadii khudbadii dhexdooda fain caaduu haddaba hadday soo laabtaan bacda tuulihi zamankii markuu dheeraada kadib wajaba istinaafu in dib loo soo bilaabo ayaa waajib ah khudbadii fi adhari qowlka adharka wain infaduu haddi ay dareeraan fi salaad salaada dhexdeedana baطla salaadii way buraysaa wafii qowlin qowlba wuxuu leeyahay laa maya ma burayso salaadii in baqiya inaani laba qof haddii ay hadhaan waayahay haddii afartankii nin ee waxaa weeye khudbadii xaadirka ku ahaa khudbadii dhegaysanaya haddii ay dareeraan khudbada dhexdeeda khudbadii oo socota ama bar ka mid a ah dareeray afartankii marka cadadkii dee khudbada loo shardinayay markaa wuu isdhimay marka ayada ah khudbadii wixii laga akhriyey intii ay maqnaayeen lama xisaabinayo arkaantii khudbada wixii laga akhriyey lama xisaabinayo maalan khaiibkani markii khudbadii uu bilaabay ee uu yidhi alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah ayay dareereen arkaantii laba umaa laga sheegay xamdaladii iyo saligii nabiga alayh salaam ee khudbadii laga sheegay wixii kale arkaan ahaa ee uu sheegay intii ay maqnaayeen lama xisaabinayo haddii ay soo laabtaan marka iyada ah khudbadii halkiibu ka sii wadanaya oo khudbadii dib ugu soo celinayo arkaantii haddii wixii arkaan uu sheegayna dib buu ugu soo celinaya laakiin khudbadii halkiibu ka sii wadaya waa haddii ay soo laabteen intuusan zaman ku dheeraan zaman dheer uma dhexayn way yar baxeen dibadda matalan ay u baxeen dabeetana way soo laabteen taas kore waxaa lagu suuraysan karaa zamankeenana maalan khudbadii oo socota ayuu qarax dhacay de dadku way dareerayaan dadku way cabsanayaan dibaddaa loo yaacay wax afartan ka yar baa imaanku soo haray dabeetana wax yar kadib markii dadkii ogaadeen dee yani waddankii inuu iska degan yaho xaaladdu iska fiican tahay ayay khudbadii ku soo laabteen marka ayada khudbadii halkiiba ka sii wadaya khadiibkii laakiin arkaantii wixii uu akhriyay intay maqnaayeen buu dib ugu soo celinayaa sidoo kale haddii salaadii iyo khudbadii inta udhexaysay dareereen wax dhiba male waxa weeye haddii ay soo laabtaan wakti yaroo kooban kadib ilan waxaa shardeesa noo imaan doonta khudbada iyo salaadda inuu wakti dheer udhexayn marka khudbada ay dhammaato waa in salaaddii hore loo galaa marka ayada ah wax dhiba male haddii ay soo laabtaan bacda tuuli lfasl macnaa zamankii marku dheeraaday kadib ay soo laabteen marka waxaa waajiba ah in khudbadii dib loo soo bilaabo haddii ay salaada dhexdeeda ay dareeraanna oy salaaddii ka baxaan afartankii nin ama qayb ka mid ahaana salaaddii way buraysaa war u fiirso afartan nin baa salaada wada tukanaysa khadiibkii baa afartan ku ahaa afartankii shan ka mid a ah salaaddii ka baxda ama salaaddii baa ka burtayba waysadii baa ka jabtay ama salaaddii bay si un oga baxeen waxa wey salaaddii way buraysaa mar haddii cadadkii uu isdhimay cadadkii afartanka hadduu isdhimay salaada way buraysaa haddaba haddii ay soo laabtaan baan idhi eh, markii waktigu dheeraaday kadib ayay dadkii dareeray soo laabteen khudbadii dib baa loo soo bilaabaya salaada dhexdeeda hadday dareeraanna oo cadadkii afartanka isdhimana waxa weeye eh, salaada way buraysaa maxaa yeeley cadadkii shardiga ahaa ee afartanka ahaa ayaa meesha ka baxay oo ama isdhimay howlba wuxuu leeyahay salaadii buri mayso haddii laba qof ay soo hadhaan imaamkii hadday laba qof la soo hadhaan waxaa weeye salaadii buri mayso maxaa yeele jamac baa jira imaamka iyo labadan qof ee maamuumiinta ee ku xidhan jamac bay noqonayaan marka ma burayso qolka laakiin waa qowl laga xoog badan yahay wataixu way ansaxaysaa khalfa alcabdi addoonka gadaashiisa wasabiyi ilmihii yaraa walmusaafiri qofkii socotada ahaa fi adhari qowlka adharka idaa tama alcadadu tiradii hadday ku dhammaystiranto bikayrihi imaamka keyrkii macnaha salaada jumcada waa lagu daba tukan karaa addoon iyo ilmo yar iyo qof musaafira intaba waa lagu daba tukan karaa u fiirso saddexdanba waxa weeye jumcadu kuma waajibayso addoonkii jumcada kuma waajibaysa ilmihii sabiga ahaa musaafirka intaba kuma waajibayso laakiin imaama noqon karaa jumcadii ma tujin karaan dadka way tujin karaan qof musaafira salaada jumcada dadku wuu tukan karaa jumcadiisa ku waajibinba ilmo yar oo yani aan qaangaar ahayn laakiin mumayiz ah salaada dadku wuu tukan karaa jumcada adoonkii dadku tukin karaa laakiin waxaa shardi ah in tiradii ay ku dhamaystiranto imaamka keyrkii afartan nin hadday maamuunti dhan yihiin imaamkii markaa uu noqon karaa musaafir ama sadi ama addoon uu noqon karaa laakiin hadduu asagoo afartan ah ku yahay maya markaa dee tiradii way isdhimaysaa ilaa asaga lama tirinaye sagaal iyo soddon ayay tiradii noqonaysa marka markaa ma ansaxayso walow baana imaam imaamkii haddii uu soo cadaado junuban inuu junub yahay oo muxdian ama qof eh, xadad qaba oo aan markaa daahir ahayn ad way asaxaysaa jumcatuhum jumcadoodii way asaxaysaa fi adhari qowlka adharka in tama alcadad tiradii hadday ku dhamaystiranto bikayrihi imaamkaas keyrkii wailaa haddii kale falaa ma asaxayso imaamkii ayaa soo caddaatay inuu junub yahay oo janaabo u qabo markii salaaddii dhammaatay kadib ama inuu muxdid ahaa oosan weyse qabinba jumcadoodii ma asaxaysa jumcadii way asaxaysaa waa haddiise tiradii afartanka ahayd ay ku dhan tahay maamuumiintii asaga markii laga reebo afartan nin ay ku daba tukanayaan marka imaamkii junubka ahaa ama muxdidka ahaa ee dadka tujiyey asagoo salaada dabcan ooma asixin laakiin dadkii ku daba tukaday ee maamuumiinta ahaa jumcadoodii waa ansaxaysaa asaguna dee dibbuu ka tukan doonaa salaada hor haddiise tiradii aysan ku dhammaystirnayn asaga la-aantii oo asagu afartan ku ahaa jumcadii markaa ma ansaxayso maxaa yeelay arbaiinkii afartankii shardiga ahbaa meesha ka baxaya waman laxiqa alimaama qofkii imaamka soo haleela almuxdia ee waxa weeye xadadka qaba raakican asagoo rukuucsan lam tuxsab lama xisaabina rakcatu rakcadiisii cala asaxiixi wejka saxiixa ah macnaha wuxuu ku leeyahay qofkii ku xidha imaam dadkii tujanaya jumcadii imaamkaasna uu muxdi yahay dibbay ka soo cadaan doontaa inuusan weyse qabin asagoo rukuucsan buu ku xidhay ragcaddii ma loo xisaabinaya qofkaas looma xisaabinayo oo maxaa lagu xisaabin layahay maxaa yeelay imaamkan muxdi weeyaan rukuucdiisa ooma asixin asaga mar haddii rukuucdiisa asaga aysa asixin qofkaa kale kama qaadi karo qiyaamkii kama xambaari karo qiyaamkii iyo qiraa'adii ila imaamka qiyaamka iyo qira'ada xambaaraya waa imaam salaadiisu asaxayso laakiin imaamkani waxa weeye imaam aan weyse qabin oo markaa kama xambaari karo qiraaadii ma'muumkaas kama xambaari karo wallahu tacala aclam sal allah wasl